أدخل اليمام وطبس العلم لكيما تكرما وعاصي أصباب الهوى لتسلما ولا تمار جاهلا فتضحبا وما عليك عاتبه فتغتبا وهل صديق مخلص فأغسدا وليت لي كنزا الغنى فأرفدا وزروه فتلتاد بأصنف القرى ولا تحاضر وتسيء المحضرا ومن يقول إني سأخشى حرما فقل له إني إذا احترمك وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مكلا فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاحذو على تمثالي وإن يكن خاتمة الفعل أليف فهي على سكونها لا تختلف تقول ين... تقول لن يرضى أبو سعود حتى يرى نتائج الوعود واللام لامتي xiina tabtadii markaad bilaabanaydo bilkasri kasre aad ku bilaabanaydo ayay nasbineen walaamu wa way nasbinaydaa alficla mudaarica allaamu laamtiya nasbinayda walaamudan waxay ku cadfan tahay an walanti fatansibu lficla saliima an walan walaamu halkaasay ku cadfan tahay walaamu laamti ayaa ficilka mudaaric nasbinayda xiina waktigiiyay nasbinaydaa tabtadi aad ku bilaabanaydo bilkasri kasra aad ku bilaabanaydo ka mili maa tugsaru laamu ljari ka kasri ka mili kasri laamiljari laamuljarka la hoosdhigidiisoo kale xaalo kasrahaas uu ahaaday walaamu laamtiya ficilka mudaaric nasbinayda xiina waktigiiyay nasbinaydaa tabtadi aad ku bilaabato bilkasri kasro ka mili maa tugsaru laamuljari ka mili kasri laamiljari laamuljar la hoos dhigidiisoo kale xaal kasrahaas uu yahay waxa weye ficilka mudaalac waxaa kaloo nasbiyuu ku yidhi laam waana markaad laamta hoos dhigto sida laamuljarka loo hoos dhigo lizaydin aala ah, laamuljarka soo ma ahan ficilka mudaalac laamta nasbinaydana waaa leeyahay liyun waaa laleeyahay waxaa la liyadriba aa ah, laleeyahay liyadriba liyadriba liyakuuna ala leeyahay linuslima ala leeyahay liyakfira laka allaahu ala leeyahay liyaclama ala leeyahay marka sida laamta isimka hoos dhigta loo jaro a laamta ficilka mudaaric nasbidana loo jara halkan waxaa ka bilaabanaya maa yansibu biqayrihi waxaanayna nawaasibtu labay u qaybsamaan waxa ficil mudaaric nasbiya maa wax asagu naftiisa ficilka u nasbiya waa afartan shala soo ogaanay an walan waidan wakay bas waxaa noo baaqi ah maa yansibu bikayrihi wax asagu naftiisa aan u nasbi karin laakiin kayrkiisa wax ku nasbiya waxa weeyaan halkaana ka bilaaba kow laamtu ka bilaabay laamtu waa afar mid waxaa la idhaha laamu tacliil laamu tacliil aa la idhahdaa ama laamu key maxaa lagu yaqaanaa wahiy alatii kaana maa bacdaha cilatan limaa qablahaa wahiy alatii kaana maa bacdaha waa waa waxa ka dambeeya ay noqdeen cilatan limaa qablahaa waxa ka horeeya cillo u yihiin waxa ka horeeya ay cillo u yihiin taasaa waxaa la yidhaahdaa laamu tacliil laamu key na waa la yidhahdaa laamu tacliil aa la yidhaahdaa wahiy latii kaana maa bacdaha cilatan lima qablahaa waa laanta waxa ka dambeeyaa ay cillo u yihiin waxa ka horeeya inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraatan mustaqiima wayansuraka allahu nasran casiisan marka fatxigu wuxuu cillo u yahay waxa ka dambeeyo afartan shay nabiga inay u jamacdo afartaas in la iskugu daro aa fadxigu cillo u yahy waayahay waxaan rabaa afartaa shay yalatii kaana maa bacdaha waxayada ka dambeeya cillo wuxuu u yahay waxa ka horreeya fadxigan waxaa cillo u ah oo ilaahay ugu furay nabiga afartan shay nabiga inay u kulanto afartaa shay ilahay inuu isku kulmiyo laamtaas laamu tacliilaa la yidhaahdaa liyakfira laka allaahu liyakfira waatan ku jirta ficilkaas mudaaric waatan nasbiday liyakfira ficilka mudaaricna waxaa nasbinaya an mudmara ah oo jawaas u asturan oo ka dambayda an mudmara ah ee ayadu nafteeda laamtan waxma nasbi karto maa yansibu biqayrihi wey laamta kaleetana waxaa dhaha laamu lcaaqiba wsayrura laamu lcaaqiba wsayruura waxaa lagu yaqaan hiy latii yakunu maa bacdahaa naqiidan limaa qablahaa hiy latii yakunu maa bacdahaa waxa ka dambeeya wuxuu noqonaa naqiidan mid ka soo horjeeda limaa qablahaa waxa ka horeeya miaal faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan wahazana sida ay jumhuurtu maraan naxwole iyo mufasiriintu faltaqatahu nabi soo gurubsadoo soo qaatay aalu fircawn fircawn iyo ehelkiisii liyakuuna wuxuu u noqday lahum ayagii caduwan cadow marka fiiri waxa ka dambeeya laanta liyakuuna waxa ka dambeeya oo cadownimada iyo murugada ah waxay naqiiq utoy ka soo horjeeda waxa ka horreeya gurubsiga maxaa yeelay muxuu soo gurubsadeen liyakuuna lahum qurata acyuni inay ilqabowsi ka dhigtaan iyo wiil liyakuuna lahum qurata acyun ay usoo gurubsadeen markaasuu cadow iyo murugo ku noqdo marka waxa weya waxa ka dambeeya laamta oo ah liyakuuna lahum caduwanta soo ma jeedin waxay naqiiq u tahay ka horjeeda waxa ka horaya iltiqaadka oo gurubsiga laamtaasay waxay yidhaahdaan jumhuurta naxwooleyda iyo mufasiriintu laamulcaaqiba wasayruura macnaheedu waxay tahay faltaqadahu waa gurubsadeen aalu fircauna fircoon iyo ehelkiisa iyo liyakuuna lahum qurata acyun si uu ilqabowsi ugu noqdo saasay usoo gulubsadeen muxuu noqday marka liyakuuna ciribti waxayba noqotay lahum ayaga inuu u noqdo caduwan cadow saasay arrintii isku bedeshay ciribtii waxay noqotay inuu ayagii cadow iyo murugo ku noqdo laakiin xaafid ibnu kasiir iyo macnaas waa diidaan iyagu iyo maxamed alamin shanqiidi ma ogola laamtan laamulcaaqiba inay tahay maba jirtay waxaas laamulcaaqiba waa laam tacliilay oo waxa weeye faltaqadahu ey qadar allaahu iltiqaadahum allaa qadaray inay soo qaadaan qadar hana ilaahay qadare liyakuuna lahum caduwan waxasan si uu murugo ugu noqdo marka waxaa laga cilaynaa liyakuunadu cillo u tahay qadariddii horo ilahay qadare inay soo urursadaan saasuu ka bixina xaafid noqotay uu leeya laamtuna isku waday wada mara ule ee mid la yidha laam caaqi suruuro ma jirto ilaahay baa ku qadaro yidhi qaada markaasay soo qaadeen waxaana ilaahay ugu qadaray gaalkaas in la murugo geliyo oo caruurku soo koriyo asaga uu halkaas u galo soo ma jeedo halkaasuu ka bixiy isagu xaafimkasir laamta saddexaadna waa laamu takiid waa laamta ay yidhahdaan naxwoleydu laamu zaaida oo laamta zaaidada ay yidhahdaan wa umirnaa waxaana la amray linuslima iiri nuslima ficilkaas mudaarica anta lagu nisbiyey maxaa lagu yaqaan laamta zaa'idada ah ama laamu tawkiidka ah waxaa la idhahdaa hiy waxaa la idhahdaa hiy alwaaqicatu bacda ficlin mutacadin ficil mutacadiya waa midda gadaalkiisa dhacda ficil mutacadiya gadaalkiisay dhacdaa wamaa bacdahaa macmuulun lahu waxa ka dambeeyaana oo laanta ka dambeeyaana wuxuu macmuul u yahay ficilka ka horeeya wa umirnaa waxaana nala amray linuslima ay islaamana hogaansamideen hadda waxa weya laamtan ficil mucadaha ka horeeya waa umihna ah waxa ka dambeeyo lilmuslima ah ficilkaas masderka laga qalaalinaa waa mafcuulka facilka ka horeeya mafcuul u weeye marka laamtaasna laamu zaa'ida la yidhaha ama laamu tawkiid sidaas aa la yidhahdaa saddexdaas laamood marka ficilka ka dambeeya an mudmaraha a lagu nasbiyo jawaas u asturan laamta afraad waa laamta dha laamljuxuud waxaana lagu yaqaanaa kaana maa lagu anfiyey ama yakun oo lam lagu anfiya ka horayda <coughs> wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyucadibahum midka cadaabaya maa kaana ka horayda lam yakun illaahu allah ma ahaanin liyakfira lahu miduu dambi dhaafayo marba hadday ka horaydo kaana maa lagu anfiyey <coughs> ama yakunu oo lam lagu anfiyey taas laamljuxuuda la yidhaha marka markaas ficilku wuxuu ku nasbisan yahay an mumaraha wujuub u asturan an mumaraha oo wujuub u asturan laakiin waxaad ogaataa <coughs> laamta saddexda horon sheegnay oo laam tacliil laamulcaaqiba wasayruura laamta ta'kiidka antu jawaas ay u asturantah marka lagu leeyahay waa markaan ficilka ficilka iyo laamta aysan laa u dhex marin hadday laa u dhex marto laantan iyo ficilka anta banaanka in la keena waajiba markaas ma banaana in la astura lianlaa yaclama ahlulkitaabi fiiri lianlaa yaclama ahlulkitaabi lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja ah. lianlaa yakuuna lianlaa lian iyo la soo maaha banaanka lasoo dhigay anti markaa waa la soo muujiyey lianlaa yaclama ilaa maxaa keenay waxaa la dhibsanayaa karaahata waxa wey karaahata ijtimaaci laamayn labada laam iska xigsanaayo hadda anta la qariyo maxay noqone lilaa yaclama ay noqon lilaa yaclama lilaa yaclama ay noqon lilaa yakuuna ay noqon marka xoogaa waxa weyn taasaa la dhibsanaa marka anta banaankaana la keena lianlaa yaclama lianlaa yakuuna marba hadday laamtan oo laamukeyda ama laam tacliilkaa ama zaaidada ah iyo ficilka hadday laa u dhex marto waajib wey markaas in lasoo muujiyo inta kalena jawaas wey in la in la astura walaamu laamtiya nasbinayda xiina waktigiiya nasbine tabtadi aad bilaabato laamta bilkasri kasraad ku bilaabato ka mili ma tuksaru laamljari ka mili kasri laamljari laamuljar la hoosdigideedoo kale xaalo kasrahaas uu yahay sidii laamuljar loo hoosdigaya laamtan oo ficilka mudaaric ka horayda anta lagu nasbiyo ficilka sidaasoo kale ayadana loo jera walfawfadiya nasbinayda in jaad hadday timaaddo jawaaba nafyi fii jawaabi nafyi jawaabu nafyi hadday ku timaaddo wاlmri fii jawaabi اlmri jawaabulamr hadday ku timaaddo wاlcardi wa fii jawaabi اlcardi bandhig jawaabkiisa hadday ku timaado macan xaalo ay wada jiraan nafyiga iyo amriga cardiga waa nahyi fii jawaabi nahyi jawaabu nahyi hadday ku timaado wa fii jawaabi layta lii layta lii jawaabkeeda hadday ku timaado wa halfata wa fii jawaabi hal fata hal fata jawaabkeeda hadday ku timaado wa ayna xaggu ahaaday maqnaaka makaan nagaashadaada jawaabkeeda hadday ku timaado wa anaa iyo wa mataa jawaabkeeda hadday ku timaado wlfaau fadan waxa weya waxay ku cadfan tahay an walan fatansibu ficla saliima waxaa nasbayda an walan waidan wakey waidan ayaa nasbinayda walam yaa nasbinayda walfaau yaa nasbinayda marka waa midkii labaad oo ka mid ah maa yansibu ficla bigayri hadda laamteen ka soo gudubnay oo ficilka mudaaric ku nasbinayda an mudmara ah oo laba u qaybsan mar antu waxa weeyaan waajib loo asturayo iyo maray jawaas tahay ah, ama saddex la dhigi karaa maray waajib loo asturayo maray jawaas tahay iyo maray waajib loo muujinayo ah, ilaa afaray laamuhu ahaayeena haday laamtu laamjuxuud noqoto oo maa kaana ay ka horaydo ama lam yakun ay ka horaydo anti maxay u asturan tahay wujuud haddii laamta iyo ficilka laa naafiya u dhex martana anti waa waajib banaanka in la keeno inta kalena anti waa jawaas saasna haddii aad loo sii balbaalaariyo ay noqonayda halkan wuxuu gelay fadi fadaanu waa fadi la dhihi jiray faau sababiya ah, faau sababiya faau sababiyadan sagaal shay hadday ka horaydo ficilka mudaarico ka dambeeya waa la nasbiyaa an mudmara oo waajib u asurana ah lagu nasbiyaa sagaal shay mid ka midu hadduu ka horeeyo walfaw fadiyaa nasbinayda intaad hadday timaado jawaaba nafyi nasxulkhaafidaa lagu nasbiye xarfujarkiya layska xadfay fii jawaabi nafyi jawaab nafyi hadday ku timaado jawaab nafyi maxaa loola jeedaa waxa weeyaan waxaa ka hormaray nafyi oo khaalis ah nafyi oo khaalis ah nafyi khaalisa ah waxaa loola jeedaa nafyi aan istifhaam taqriirihu gelin ilaa istifhaamta taqriirigaa bimacna bimacna alifbaad ay ka dhigaysaa nafyiga alam nashrax miyaanan kuu waasicin waaba kuu waasicnay tiiri waa kuu waasicnay wey alam tatina miyaadan noo imaan waadan noo timida wey fanukrimu aad leeda markaas marba nafyiga haddii istifaam taqriiriya la gelishay isbaadu isku bedela alam tatina miyaadan noo imaan fanukrimu aad leeda fanukrima ma dhigi karti alaa nafyiga ka horeeyaan ahayn nafyi maxdi ah nafyiga waxaa rabaa nafyi maxdi ah inuu yahay haddii nafyi maxdiga ka horeeyo fadaan waxa way ficilka mudaarica ka dambeeya waxaa lagu nasbina almudmana laa yuqbal xukmi ma calayhim ahlunaarka korkooda fayamuutuu fa bisababi an yamuutuu inay dhintaan sababteed ah, marka fau sababiye maxaa la yidhaahdaa hiya alatii maa kaana qablahaa sababan limaa bacdaha saasaa lagu yaqaanaa waafada waxa ka horeeya uu sabab u yahay waxa ka dambeeya laa yuqbal xukmi ma alayhim ahlu naarka korkooda fa yamuutu fa bisabab an yamuuta inay dhintaan sababteed marka mawt laga heli ma ahlu naarkii sababka loo waayeyna waa maxee waxa weya waa cadam lqada waan lagu xukmin ilaahay baan ogolay inay dhintaan xayr hadday dhintaan xanuunkaa dayna marka hadda laa yuqda calayhim fa yamuutu yamuutuuna ay heda alqamsa waxaa lagu nasbiyey ficilkaas waxa weeyaan anta mudmarada ahifaada ka gadaal astura waajibay inuu asurantay ficilkiina waa nasbi calaatu nasbihina waa xadfu nuka walfaafaabiya nasbinayda jaabaday timaado fii jawaabi nafyi waa kii koobaad wlmri wa fii jawaabi اlamri jawaab amr hadday timaado ficil amar hadduu ka horeeyo waxa weeyaan fadua ficil mudaaric ay gasho ficilkaas mudaaric waa nasbina almudmara oo waajibu asurana lagu nasbina amarkana maanta waxaa isla soo gelaya amarki iyo ducadii oo dalabulficligo dhanaa loola jeeda dalabulficli amar ha horeeya ficil mudaarica ka gadaal maray faal walaa nasbina aqbil soo qaabil fauxsina fa bisababi an uxsina inaan samafalo darteed ilayka adiga kuu samafalo aqbil waa amar uxsina fauxsina faal la uxsina walaa nasbina yaa naaqu siiri canaqan fasiixan ilaa sulaymaana fanastariixa yaa naaqu hareey siiri soco canaqan sayran socod socodkaasoo canaqan ay waasican waasixa socodkaasoo fasiixan fasiixa ilaa sulaymaana sulaymaan ibni cabdimalik xaggiisa u soco fanastariixa fa bisababi an inaan raaxaysano sababteed hadda fiiri fanastariixa maxaa ka horeeyo siri oo amara ka horeeya siri siri a ka horayda mar hadday ka horada fanas sariixa ficilka mudaaric ka damay waa la nasbina almudmaraha wujub astura hadduu duca yahayna waa la mid rabbi rabbigaygiyo wafiqnii iwaafaji wafiqnii waa duco faacmala fa bisababi an acmala inaan sameeyo sababteed camalan saalixa soo ma jeedid marka waxa ka horeeya fadan oo oo tawfiiqda wafiqnii sabab ayada u ah alcamalu saalix ah. marka fasawiyaa la yidhaahdaa hiy alatii kaana maa qablahaa sababan lima bacdaha marka amarka iyo ducadiina intaasaan uga gudubna saddexan marayna kii afraad walardi ardi ardi waxaa la ihahdaa adalabu birifqi waliinin qofka in si degan wax looga dalbado si dhimrin leh in wax looga dalbado alaa tanzilu ma degaydid miya cindana agteenna fatusiiba khayran fa bisababi an tusiiba khayran khayr inaad asiibto sababteed fiiri marka fada waxaa ka horeeyo nuzuulka soo degidda ah aa sabab u noqon kara inaad khayr hesho oo agteena khayr ka hesho dadanba noo imaan see qaybka agteena yaalla ku arkeen soo ma jeedid marka alaa tanzilu ma degaydid miya cindanaa agteenna fa tusiiba fa bisababi an tusiiba inaad asiibto sababteed khayra tusiiba waa la nasbiyey an mudmar waa cardi ah, yabna alkiraami alaa tadnuu fatubsira maa qad xadauuka famaa raacin kaman samica yabna alkiraami kuwii wan wanaagsanaa wiilkoodiio alaa tdnu maa soo dhawaantid ha ma soo dhawaanaydid miya alaa tdnu ma soo dhawaanaydid miya dhigaha furgashaa lagu yidhi ha u dhawaanin waaqiiqiyay ku gelin horta baa meesha timaadid iyo goobta oo fa aad aragto maa qad xadatuuka waxa ay kuu sheegeen famaa raacin qof wax arkay la mid ma ahan kaman samic mid dhegta ka maqlo loo sheekeeyey ee bal goobta imaamo bal soo booqo masjidka halmar fiiri meesha alaa tadnu waa cardi un alaa tbnu waa iska cardi fatubsira halkaas ficilka mudaac waa la nasbiyey marka waa noocaas cardiga cardiga waxaa lamida ah taxdiidka oo uu ka booday ah, taxdiidka ayaa lamid aho kii shanaad ahaa taxdiidka waxaa la dhahdaa adalabu waxaa la dhahda bxasin waiscaajin adalabu bxasin waiscaajin waxaa la dhahdaa hal ataqayt allah waanaad ilaahay ka baqdi fayaqfira laka uu kuu dhaafo markaas hal ataqayt allah war ilahay maa ka baqdi si adag qof in wax looga dalba baa la yidhaha adalabu bixafin waizcaatin ad adkayn in qofka wax looga dalba halla taqayta allah war maad ilaah ka baaqdeed fayakfira laka oo markaas kuu dembi dhaafo kii lixaad maca wada jir xaala yihiin waa nahyi wa fii jawaabi nahyi nahyi jawaabkiisa haday fadu dhacdo dii nahyi ka horeeya fada oo ay ka daba marto ficlu dar kasii dambe waa la nasbinaa waa la nasbinaa walaa tadqow ha ku xadgudbinina fiihi fiima rasaqnaakum waxaa idinku risaaqnay fa yaxila oo uu waajibo yaxila yajibu weeye yaxullana yanzilu wa ah, labada qiraa'ana waa sugan yihiin oo fa yaxila uu waajibo calaykum korkiina qadabi caradayda maxalkeed ku amtee laa tadqow laadaasa naahiyadaa hormartay maxaa ka damaray ficil mudaaric fana gashay waa la nasbina maxaa yeelay waxa ka horeeya fada oo ah duqyaanka sabab muxuu yahay waxaa ka dambeeyo ah xuluulun cadaab cadaabkaa soo degidiis sagasa waa sooma waa faa sababiya wahiy alatii maa qablahaa sababan limaa bacdaha waa kii toddobaad wa jawaabi layta lii layta lii jawaabkeeda haddii waxa weeyaan jawaabu tamani ay dhacdo jawaabu tamani tamaniyaa ka horeeya tamanigii kadib ayay dhacday sadu ficil mudaac ka dambeeya waa la nasbina waxaa la haha tamani dalabun maa laa damaca fiihi ah, dalabun maa laa damaca fiihi waxaan raje lahayn oo la damco ow maa fiihi cusun ama wax culays ku jiro waxaan raje lahayn maxaa ka mid a ah? alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukbirahu bima facala almashiibu alaa baraaruga layta shabaaba alla dhallinyaranimo yacuudu yowman maalin soo laabteena alla taasaan jeclaa lahaa abira fabisababi an ubira oon markaas u sheegay sababteed bimaa facala mashiibu balduqnima tay igu dhigtay marka fiiri albaaru bimaa facala mashiibu sabab maxaa u ah awdu shabaab waa in dhalinyaranimo soo laabto haddaysan soosoo laaban de yaaba loo sheegaaba marka kaas waa dalamun maa laa damactiis waxaan raje lahayn oo la damcay wey wax culays ku jiro laakiin ay dhici kartana maxaa ka mid ah faqiirkii qadadiya u goyday markaasuu leeyahay layta lii maalan alla hanti haddaan heli lahaa faaxuja minhu aan ka xajiyo qadadiina maayade marka mustaxiil maaha laakin waa ku culus shaki kuma jira ku culus lakin mustaxiil maaha dhagax unta meelaha qaado dahabka hoos qaadi karaa ama midaad dhigi karay waxa weeyaan u dhiibi karan taajiraad dhigi kara or intaas bal ku xajisanaba so uma jeedin yaa laytanii kuntu macahum munaafiqiyo cabaadaya muslimiintii soo guulaystu arkay oo qaniimo ku dhuftay gaaladiina dhabarka alla ka jabsho markaasuu iska calacalay yaa laytanii shan laytadadii kuntu macam haddaan la soco lahaa oo fa afuusa aan liibaano fawsan cadiima waa qaniimada inaan wax ka helo isagu liibaan kale kama rabo liibaan weyn intaas u yaqaana munaafiqu xoogaa dhaqaalaha inuu ku dhuftu yaqaan fa afuuza markaa fawskan maxaa sabab u ah kownuhu macahum inuu la jiro soo maaha faau sababiya hiy latii hiy alatii kaana maa qablahaa sababan limaa bacdaha taasna waxa weeyaan kii oo toddobaad weeye kii sideedaad waxa weeyaan waa hal fatar oo waa maxay tanna waa jawaab istifhaam hadday istifhaamu ka horaydo istifhaam ah, waa dalabulfahmi fahamsiinoo la dalba haddii istifhaam ka horaydo istifhaamtaas marka xarafna waa noqon karta ismna waa noqon karta ayadoo waxa weeyaan xaraf waxaa ka mid ah hal fatan nin dhallinyaraa dhalinyarahaasoo kariimun wanaagsan fi daari guriga ma ku jiraa faadhaba ilayhi fa an adhaba ilayhi inaan u taga sababteed marka hadday sifaama hor martay hal nin dhallinyaraa fatigoo kariimun wanaagsan fi daari ma ku jira faadhaba adhaba waa la nasiibay maxaa yeelay dahaabkan maxaa sabab u ah waxa weeyaan own lfata alkariimi fi daar in nin dhalinyaraha wanaagsan guriga ku jiro ee hadduusan ku jirin mid wanaagsan cidna aadime istifhaamku wuxuu kaloo noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa ism ayna xaguu ahaaday maqnaanka makaanu nagaashahaga meesha aad degantao gurigaaga waa halkee faazuuraka fabisawaa azuuraka inaan kusoo boqdo sababteed inaan kusoo boqdo sababteed oo sagaalkii maxaan ka tagnay nafyigii waa sheegnay jawaabu nafyi amarkii iyo ducadiina waa sheegnay cardigii iyo taxdiidkiina waa sheegnay nahyigiina waa sheegnay tamanigiina waa sheegnay istifhaamtiina waa sheegnay su-aashiyaa maqan soo maaha ya su-aashi waa sheegnay tarajigiyaa maqan tarajigi wey wax naga maqan su-aashi waa sheegnay istifhaamti ism iyo xaraf labadaba ku keenay waxa weeyaan waa su-aashii wuxuu ka tegey waa tarajigii waxay leedahay lacallii uraajicu shaykha waxaa dhici karta inaan sheeka bal ku laabto fayufimanii fabisababi an yufimanii inuu ifahmsiiyo daraaddeed almasalata lacallii waxaan mudaanahay abluqu inaan gaaro alasbaaba wadooyinka asbaaba samaawaati xiraryaalka wadooyinkooda faadalica waa tanaa fabisababi an adalica inaan bal soo eego soo daalacdo sababteed ilaa ilaahi muusa nabiyullahi muuse ilaahiisa wa inii laadunhu kadima waxaanse u malaynayaa inuu muuse been sheegaayo kor ilaah uusan jirin saasaan umaleyna fircoon ogtahay kor in la jira in la diido yaa u odaya ma taqaan fircawn fircawn waagaasuu leeyahay anuu muuse beenaan ku tuhma leey wuxuu leeyahay beenta uu sheegaya waa kownullahi fi samaa uu diida ibnu jariir bal fiiri imaam mufasiriin ka fiiri waxa wey keligiis maha a'imada salafka caqiidada ka qortay aayaddaas imaam andalushan waa yeri waxa weeyaan waa waxaa ka mid abaa ah ninka la ihahdo abulxasan ashcari kitaabkiisa ibaanaha aayaddan u dalishanay ilahay kor inuu jiro soo ma jeeda kitaabka ibaanaha oo u leeya waa kana socoona diiday nabi muusena wuxuu le alla kor jir soo ma jeeda ibnu jariir dabari suuratulqasrna ku keena suuratulqasrna ku keena labadaba wa inii laadunhu kaadiba wuxuu ku beenin lahu yidhi war allah kor jiraa isoo diray ee allah sala caabud intaasuu ku diida buy soo ma jeedeen idan marka waxa weeyaan qofka weliga waxa weeyaan diidaya allaha kor jira inuu fircoon yahay waa inu is ogaado qofka dhahaya alla kor jirana inuu musawi yahay oo dariiqada nabiyaalka ku socda waa inu ogaado so uma jeedin sagaalkaas hadday hor maraan faa-u ka daba marto ficil mudaaric waa la nasbiyaa <laughs> waa la nasbiya weligeed nabi ilaahay sooma dirin oo dhahaya ilahay hoosu jira weligiis ilaahay nabi sooma dirin dhahaya ilahay lama yaqaan meelu jiro weligiis ilahay sooma dirin ee nabiyaalku allahaas kor jiray dadka ugu baaqi jire faraacinaduna waa ka soo horjeesa jire waa ka soo horjee jeeda sow uma jeed wlwaaw in jaaءat bmacna اljamci fi darb اlma'muuri aw fi lmanci wlwaawu wowdii ayaa nasbinayda ficilka mudaaric tiyay ku nasban tahay fayanصib ficla saliima an walan tiyay ku cadfanta tii ayay ku cadfanta an walwaaw wowdiiyaa nasbinayda in jaaad hadday timaado bimacna jamci jamcin macnaheeda bimacna jamci aa loola jeeda bimacna almaciyati wlmusaaxaba a loola jeeda wow o waawlmaciyadahd ayadana waa inay ka hor maraan waa maxay sagaalkii hadda aan soo sheegnay sagaalkii aan hadda soo tirinay waa inay ka hor maraan wal waawowdiyaa nasbinayda in jaaad hadday timaado bimacna jamci jamcin macnaheed hadday ku timaado fii dalabilma'muuri mid lays amray dalabkiisna ay ku timaado aw fi lmanci diidid ay ku timaado intaasuu wawdii ku khulaasiyey fii dalabilma'muuri maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya amarkii ducadii cardigii taxdiidkii tamanigii tarajigii isifaamtii kulligood isla soo gelaya mancigana maxaa isla soo gelaya nahyigii iyo nafyigii khalaas sagaalkiiba intaasuu kaga baxa fii dalabi lma'muuri mid la is amray dalabkiisa hadday ku timaaddo oo ay ka hormaraan dalab wax ah sida amarkii ducadii cardigii taxdiidkii tamanigii istifaamtii tarajigii mancina waa nafyi iyo nahyi inay ka hormaraan khalaas ah. intaas mid hadduu ka hormaro waamacyada ka dambaydo ficilka ka dambayda mudaarica waa la nasbina nafyiga ka hormaray walamaa yaclam illaahu ayadoon allah ogaanin aladiina kuwa jaahaduu jihaadeen minkum idinka xaal idinka mid yihiin wayaclama wa maca an yaclama ilaahay ogaanshadiisa iyadoo la jirta asaabiriina kuwa safraya u ogyahay wayaclama nafya ka horaya lamaadaasa ka horaysa ah, lamaadaas aa ka horayda amarkiina faqultu udcii waadcuwa ina andaa lisawtin an yunaadiya daaciyaani faqultu waxaan ku idhi udcii bal gabar yahay u yeer waadcuwa anna aan kula yeero aan kala dhawaaqno ina amda lisawtin cod midka u dhirir badan an yunaadiya daaciyana waa laba inay isla dhawaaqaan dhinacaaga ka dhawaaq dhinac qaygaan ka dhawaaqaa marka fiiri udcii u yeer waadcuwa wa maca an adcuwa uy fiiri marka waxaa ka horeeya amar nahyigiiyo ka horeeya laa tanha can khuluqin wa ta'tiya milahu uy laa tanha ha reebin can khuluqin dabeecad iyo akhlaaq dhaqan ha reebin wa tatiya wa maca an tatiya adoo la imaanaya mila isagio kale aduguna asagio kale la soo taaganta ah, war xumaantaa la iska daayo adnaga u dabamarayna caarun ceeb weeye ceebtaasu calayka korkaaga ahaatay idaa facalta haddaad samaydo ceebtu cadiilun weyn wixii aad dadka ka reebayd haddaad u dabamaraydo waa ceeb ceeb weyn wey maxalkaadku waa maxeen nahya horeeya laa tanha ha reebin iidi laa tanha ha reebin laa tanha ha reebin waa nahyi can khuluqin akhlaaq ha reebin wa ta'tiya wa maca an taatiya adoo la imaanaya waa kaasa ducadii allahuma arzuqnii baciira ilaahw rati geeli sii wa axuja calayhi aan ku xajiye waagi hore lagu xaji jiray hadda meel lagu gaari mara istifaamta cardiga kulli misaalada calaa kulli hal waa idin dhigaya mid mid u soo raaco waay wa yunsabu waa la nasbinaa alficlu ficilkii bow ow ayaa lagu nasbinaa wa xataa xataa a lagu nasbinaa wa yunsabu waa la nasbinaa alficlu ficilkii biow ayaa lagu nasbinaa owdu markaa labay u qaybsameen ow bimacnaa ilaa ah iyo ow bimacnaa ilaa ah, ah labadaasay u qaybsameen ow bimacnaa ilaa ah maxaa lagu yaqaanaa hiya alatii yanqadii maa bacdaha shay-an fa shay-an waa owda waxa ka dambeeya in in yar ay u gudmi karaan laalzamanaka waan kugu dheganaanahun kugu dheganaanahun kugu dheganaana aw taqdiyanii xaqii ilaa an taqdiyanii xaqii xaqi intaad iga gudayso markaa fiiri owdan waxa ka dambeeyo ah qadaa lxaq iyar iyar u gudbi karaa maantuu toban siina beri labaatanu siina soddon saddon siina waa u gudbi owda bimacnaa ilaadana hiya latii yanqadi ma bacdaha dafcatan waaxida hal mar midda u dhacayo wey laaqtulana alkaafira gaal walle waa dili ow yuslima laa an yuslima inuu islaamo un mooye si kale inuusan ku badbaadin marka owdaasu ficilka mudaarico ka dambeeya waa la nasbiya wa xataa xataa ayaa lagu nasbiya ficilka mudaaric xataa ficilka mudaaric oo ka dambeeya waa la nasbiya waa bimacnaa il waa bimacnaa il markaa awdaas eh, xataadaasu bimacnaa ilaa waa noqotaa gaayaa bimacnaa keyna waa noqotaa labadaba waa noqotaa labada macnaba waa ay noqotaa lan nabraxa ka suuli mayno calayhi calaa cibaadati alcijli dibigaas caabudidiisa ay yidhahdeen qowmu muusa caakifiina kuwii ku negi inaan nahay xataa yarjica ilaa an yarjica intuu ka soo laabana ilaynaa xaggeenna muusa marka xataa yarjica bmacnaa ilaa wey xataadaas ficilka mudaaric waa la nasbiyo anmud maraha lagu nasbiye wa yunsabu waa la nasbiyaa alficlu ficilka bo ayaa lagu nasbiyaa waxataa lagu nasbiyaa wa kullu daa inta la sheegay dhammaantood uudica waa la wadeeca dhigay huwa kulliga kutban kutuba la wadeeca dhigay kutubto shataa kala tagsan wuxuu kuleeyahay waxaan meel iskama oolin kutubtaas maxwoolayda calooheeday dhex yiileen midba meelaan ka soo aroori halkaan layskugu kaaga keena waxa way cunto isku bisanoo meel layskugu keena way iska dhuuq adiga kana duceelle waxaad moodaa wax iska meel iska yaala iska soo dhufo kutubtaasay kudhex siriirsanayda kuleeyihin ka soo aroori wax meeshaan iskugu keeno wa jawharta ood u jeedo wa kullu daa waxaan dhammaantiisa uudica waxaa la wadeeca dhigo ammaan ahaan loo dhex dhigay kutuban kutub kutubtoo shataa shataa waa maxay waxa weya waa jamcu shatiitin shatiitin mid kala tagsan shataa kuwa kala tagsan jariixin mid dhaawaxa jarxa faciil faclawa ah. misaaladiyo bilaabma waa kuwaana misaaladi waxaas o dhan mumaselkii ahaayeen misaaladiyo halkan ka bilaabma taquulu waxaad leedahay abqii waxaan rabaa yaa fataa shaabkaanow an tadhaba inaad tagto fiiri marka intaas maxashaadku waa maxay tadhaba oo la nasbiyey oo antaas lagu nasbiyey intaasaa laga rabaa waa miisaaladii wixii tan iyo shal adkaadayda lagu miisaalina darsigii shala laga soo bilaaba miisaalada mumasalkiiyad haysata haddana miisaalkia lagu dhiiba taquulu waxaad leedahay abqii waxaan rabaa ey atlubu minka wey abqii waxaan rabaa yaa fataa shaabkaanow an tadhaba inaad tagto walan azaala anuu kana suuli maayo qaa'iman midkii taagan inaan ahay aw tarkaba ilaa an tarkaba intaad diyaaradda koraydan halkaasaan taagnaana maxaa yaele inaad dib u laabatan ka cabsana soo ma jeeda marka an tadhaba waa ficilka mudaaric an lagu nasbiyey zaalana waa azaalana eh, waa maxay waa ficil mudaaric oo an lagu nas oo lan lagu nasbiyey waa ficilka mudaaric oo lan lagu nasbiyey tarkabana waa maxay waa ficilka mudaarica lagu nasbiyey o bimacnaa ilaa ah, ilaa waa kora jaranjartuu kora jarantu kusii soca xaggu taga koru taga kursigu fadhiisaa walan azaala ka suuli maayo qaa'iman midkii taagan inaan ahay aw tarkaba ilaa an tarkaba intaad ka koraydo diyaaradda markaad saddexaad haysataa an ficil lagu nasbiyey lam ficil lagu nasbiyey oo bimacnaa ilaa ficil lagu nasbiyey wajitu waan imid kay tuuliyanii inaad isido daraaddeed alkaraamata karaamo inaad i karaamaydaan kuugu imid wajitu waan imid kay tuuliyanii maxalfaadku waa maxay tuuliye oo ficil mudaarico la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey kay muctalulaakir aha biliye waxa weeyaan markaad nasbiday waa casnade tuuliye al waa laga mujiye wasirtu waan socday xataa adkula ilaa aan ka galay alyamaamata magaalada yamaama la yidhaahdo wasirtu waan socday xataa adkula maaashaadkutana waa maxe adkula oo ficil mudaaric lagu nasbiyey an mudmara bacda xataa alyamaamata waqtadis dhuxul qaado alcilma cilmiga dhuxul qaadoo faa'iidayso likay maa tukrama liikraamika in lagu karaameeyo ood culimmada rabbaaniinta ka mid noqoto daraaddeed waqtabis ilcilma cilmiga dhuxul qaadoo faa'iidayso likay maa tukrima liikraamika likay maa tukrima liikraamika in lagu karaameeyo daraaddeed markaas tana wuxuu kuugu misaali kaydii horaaba loo misaalay muxuu usoo celiyey wuxuu kuugu soo celiyey kayda hadday maa ka daba marto inaysan ka kaafi karin camal taasuu ku tusa wacaasi caasi asbaab alhawa hawada asbaabteeda waxa weya rabitaanka hurdada iyo cunto jacaylka iyo sheeko jacaylka waxaasoo dhamoo cilmiga caqabada ku ah waxaas caasi litaslama likay taslama inaad nabad gasho daraaddeed macalshaadku tana waa maxay waxa weeyaan litaslama ficilkii mudaaric la nasbiyo lagu nasbiyey laamukey an mudbaraho asuran bacda laamukey walaa tumaari ha la doodin jaahilan jaahil ha la doodin fa tadcaba bisababi an tadcaba inaad dhibtoonayso darteed hadaad jaahil la dooddo waa dhibtoone meeshaanu dhacan afka ka dayna waa muqayil markaasaad leedahay qaadku waa xaaraan markaasuu ku leeyahay imaqashii aayadda dhahayda walqaatu xaraam imaqashii markaasaad leedahay waa khabiiso ilaahay wuxuu yidhi wayuxil lahum اayibaat wayuxarim calayhim اkhabaais nabigaba sifadiisa waxay ahdo kutubta hore ku tiilay wax kastoo khabiisa inuu xarimo baalkaanu naftu dhibaa maalku dhibaa saas darteed waa khabiis markaasuu le ilahy hadda kaama maqlo alla yidhi walqaatu xaraam marka jaahil haddaad la doodo adaa un rafaada marka hore weriskeda baalku waa xaraame khalaas ka gud wax lala doodo maaha aad kala dooday meel hadalku ka janqaada ma yaqaan istidlaal iyo daliil iyo midna ma fahmaayo Ah, walqaato xaraaman in maqashuuley awliyadu ra kutubaa ku akrisan jirta xaggaas sheegaysa saasaan ka maqlo kuleeya culamada marka kaas waxba la kala doodo adaa rafaad adda la doodo walaa tumaari hala doodin jaahilan ah, jaahilan la doodin fatadcaba fa bisabab an tadcaba inaad dhibtoonayda tabadeed walaa calayka korkaagana maba ahaaninba catbuhu eedayntiisu oo fatuxtaba markaas lagu eedeeyo ha sideedaba war maxaad ninkan ula doodi weyday oo waxa weya ula murmi weyday oo aad ugu qaci weyday taas dushaaba maaha lagugu eedayn ma waa u sheegtay waa jaahil doodna ma galo wamaa calayka korkaaga ma ahaanin cadfuhu la eedayntiisa ma ahaanin oo fatucta marka adiga lagu eedeeyo haddii marka hore dushaada saarnaa inaad isaga eedaydo haddaad eeday diiddo ood la doodi doonto hadha waa lagugu eeday laakiin dushaada maba ahanba macalshaidku laakiin waa maxeen laa tumaari maxaa horeeya nahy maxaa ka dabamaray ficil mudar ficl la xiriirta satadcaba waa kaasa haye walaa calayka korkaaga maahane cadbuhu nafya horayso maahan ficil mudaarica ka dabamaray fatuctaba oo lagu eedeeyo fatulaama weeye wa hal sadiiqun saaxiib saaxiibkaasoo mukhlisun haalisoo daacad ah mawjuudun ma ahaaday fa aqsidow fa bisababi an aqside inaan u qastoon ba la soo tashada sababteed qof daacad ii ah oo i qayr miraya maamshaahidku waa maxay istifaama hormartay wa hal sadiiqun saaxiib saaxiibkao mukhlisun daacad ah mawjuudun ma yahy ar aida abisababin aid aqsida ficilkaas mudaaric wey oo faasabyadu gashay walayta lii alla ii sugnaadeena kanza lghina qalinimada kaydkeeda faarfidahu fabisababi an asidahu inaan qaybiyo sababteed alla yaa maalka qasridaa ku jira ii dhiiba aan barqadii wasaco dadka u qaybiya walayta lii alla ii sugnaadeena kanza alghina qalinimada kaydkeeda faarfida ee faaiya wey fa uciya wey arfidahu oo aan bixiyo markaas maalshadku waa maxay tamaniya hormaray layta lii maxaa ka damaray faarfida ficil mudaac waa la nasiye wazur ziyaaro fataltada fa bisababi an taltada inaad macaansato sababteed biasnaafi اlqiraa martiqaadyaalka nuucyaalkiisa cilmi barashadaanu ku dhibaydo inta waxa weeye suud qaadatid oo labis madow qaadatid diyaaradaha raac martiqaad waad ka dhergaydaa aakhir waxaad ka heshaba midaanma mar diyaarad saaranaan arkay suudkaas madow sito sheekh ahaan jira hadba dawladdan ka de martiqaad kala duwan u keen markaasu yihi nuur ilah kuu dhaarsho ma cayaara waaan ha cayaara ka liidata cayaare xuya ha waa cunto af lagu sheegay kawar markaasu le ma cayaara ha ilah kuu dhaarsho ma cayaara marka haddaad rabto martiqaad inaad ka daragto suudka madow xiree diyaaradaha raax oo werwareeg dii kaleeto rasmi waa kana shaqo ah jilibku waxaa kuu duugnaado masjidkaaga fadhi waa taasa cizo iyo karaamo iyo sharaf waa taasa waaya wa zur ziyaaro meelahaas bal soo booqo fataltadafa bisababi an taltada inaad macaansato sababteed biasnaafi lqira markiiqaadyaalka nucyaalkeeda asnaaf waa jamcu sinfin sinfin asnaaf alqiraa martiqaadyaalka waxa weeye zur waa amar soo maahan fataltada ficil mudaarica ka dabamaray walaa tuxaadirha xaadirin almajlisa meesha dadku fadhiyaan wa tusia wa maca an tusia adoo xumaynaya almaxdara goobta laiskugu yimi si aad waxa weyan goobta ku cayaaraydo amase waxa weeyaan si kaleeto aad u rafaadinaydo dadka meesha ummaddu iskugu timaad ha isku imaanin wey walaa tuxaadir tan waa maxay nahyigiya hormaray maxaa ka damari waawlmaciya walaa tuxaadir xaadirin majaalista wa tusia maca an tusia adoo xumaynaya almaxdara meesha laiskugu yimi maamshahidku wa tusiiadaas wey ficil mudaaric waa la nasbi waawl maciya ka dambe a gashay waaw maciyadan xaa ka horeeya nahyi laafxaati laadaasa ka horeeya waman yaqul qofkii yidhahda inii aniga saaksha waxaan imaana xaramaka gurigaaga meesha aad joogto xaramka waa meesha majliskaaga meesha aad joogto wey waman yaqul qofkii yidhahda inii aniga saaksha waa imaana xaramaka xaramkaaga faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa inii aniga idan markaad ii timaado axtarimaka waa ku xurmayna maxamshahidku halkaana waa maxay idantii Ah, idantii idan xarfu jawaab jawzai oo ficilku mbaarc naqsibinayda wey ah, idan axtarima waa taasa waqul waxaad ku tidhahdaa lahu lishaqsi qofka fi lcardi cardigana waxaad ku tidhaahdaa yaa haadaa midkaano alaa tanzilu ma soo degaydin miya cindii agtayda fa tusiiba ma'kalan ood cunto hesho cuntaa agteenna iska taalle maa nala soo degtid annaga alaa tanzilu ma soo degaydin miya cindii agtayda fatusiiba ma'kalan ood cunto iska hesho wallaamu alwaawu xarfu cadfin allaamu macduufun calaa an wlmacduufu cala almarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirih xiina darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaniya i ayadoo mabnina soo maray maxaa kala saaraya ficil ka ka dambeeya maanta mucraba darfulegeediiya mucraba معربة حيiنa ظرف زمان منصوب على ضرفية الزمانية وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آkره وظرف متعلق بتنصب فتنصب الفعل saliima anwalan tansibadii hore ad ku tacalujinay waa xaggaa tabtadii ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi waljaasim calaamatu rafci damatun muqadarat cala lyaai manaca min duri ahiqal wafaacilu damiru musatin wujuban taqdiru anta waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali jarin biidaafati hina ilayha bilkasri jaaru wamajruuru mutacaliqu bitabtadii mil halkaas xarfu tashbiihin wajrin mil ism majruur bilkaafi calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih aljar wlmajruuru mutacaliqu bimaxduufin wujuban taqdiiru kaainan xaala min alkasr mil mudaaf ma masderiya tugsaru ficlu mudaaric muqayaru siiqan marfuuqun litajarubi bilmansub aljazi wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih laamu ljari laamu naaib faacil marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih laamu mudaaf aljari mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih wاljumlaة min alficli wnaa'ib اfaacili fi ta'wiili masrin majruur biاlidaafa wtaqdiiru ka mili kasri laamljri wlfaa alwaaw xarfu caطfin alfaa macduufu calىa an fatanصib ficla saliima an walan halkaasaad ku cadfayda anti hore wlfaa alwaaw xarfu caطfin alfaa macduufu calىa an wlmacduufu calى marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi in xarfu sharطi jaazimu yجzimu ficlayn alwl ficlu sharطi watani jawaab wjaza mabniin calى sukuni la maxala min اlcraab ja ficl maadi mabniin calى اfatxi في محل جسم بإن فعل شرط والتاء علامة تانيث مبني على سكون لا محل من الإحرام وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود على الفاعل وجواب شرط انت شرطية جواب كذي محذوف دل عليه ما قبله والتقدير إن جاءت جواب النفي تكون من النواصب تكون من النواصب ومحذوف jawaaba mansuub binasci khaafid mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri xarfu jarkiga laga xaj saasaa lagu nasbiyey jawaaba mudaaf nafyi mudaaf ilayh majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih wاlamri alwaawu xarfu caطfin almri macduufu calى nafyi wlmacduufu calى lmajruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi wاlcardi alwaawu xarfu caطfin alcardi macduufu calى nafyi wlmacduufu calى lmajruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi معا حال من النهي والأمر والعرض منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والنهي الواو حرف عطف النهي معطوف على النفي والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وفي جواب الواو حرف عطف في جواب معطوف على جواب النفي في محل نصب جواب مضاف ليت لي او اسورة مضاف لي مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من دور اشتغل محلي بسكون wa hal fatanoo iswadataa macduufun calaa layta liwa macduuf cala majhuur majruur calaamatu jari kasratun muqadaratun calaa akir manaca min dura ishtiqa maxali bisukun xikaaya wa ayna maqnaaka oo iswadataa wa ayna alwaa xarfcatin ayna maqnaaka macduufun calaa layta liwa macduufu cala majhuur majruur wa calaamatu jarihi kasratun muqadaratun calaa akir manaca min dura ishtiqa maxali bixarakati xikaaya wa na alwaa xarfcatin ana macduufun calaa layt lii wlmacduuf calى lmajruuri majruur calaamatu jarihi kasraة mqadaraة calى akhiri manca min dura ishtaql maxali bisukuun xikaaya wamata alwaaw xarfacatin mata macduufu calى layt li wlmacduufu calى lmajruuri majruur calaamatu jarihi kasraة mqadaraة calى akhiri manca min dura ishtaql maxali bisukuun xikaaya wlwaaw alwaaw xarfacatin alwaaw macduufu calى an wlmacduufu calى marfuuci marfuuc wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhir in xarfu shardin jaa ficl maadi mabniyn al ai fi maali jasmin bin ficlu shardi wata calaamatu taniis mabniyn ala sukun la maal lahu min acraab wafaacilu damiru mustatirun jawaasan taqdiru hiya tacuudu cala waawi wa jawaab shardi maxduufun dalla calayhi maa qablahu wa taqdiiru in jaaat takun min anawaasib bimacna jamci alba xarfu jarin macna ismu majruun bilbaai wacalaamatu jari kasratu muqadaraة cala alif manc min duri atacado الجار والمجرور متعلق بجاء معنى مضاف الجمع مضاف اليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره في طلب جار ومجرور متعلق بجاء طلب مضاف المأمور مضاف اليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره أو حرف عطف في المنع جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور الذي قبله وينصب الواو للاستئناء ينصب فعل المضارع مغير صيغة مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الفعل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة بأو الباء حرف جر أو مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بالسكون البناء الأسلي الجر والمجرور متعلقون بينصب وحتى الواو حرف عطف حتى معطوف على أول معطوف على المجهول مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الحكاية وكل الواو للاستئناف كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر كل مضاف ذا اسم إشارة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ودعا فعل الماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على الكل والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر مبتدا وكل ضع والرابط بينما الضمير الذي هو نائب الفاعل ودعاء والجملة من المبتدا وكل اه هي وقبل ودعاء الجملة ذا لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة كتبا ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بأودعاء شتى صفة كتبا وصفة المنصوب منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف تلزم سكونا ولا تقبل الحركة لذاتها تقول فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من العرب لأنها مستأنفة أبقي فعل المضارع مرفوع للتجرد من النصب الجازم علامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول يا فتى يا حرف النداء ما نبأت فتى منادى نكرة مقصودة مبني على ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر في محل نصب وجملة النداء لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين الفعل ومعموله an tdhaba an xarfu masderiyin waa nasbin tadhaba ficlu mudaaric mansuubun ban wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi wlalifuliطlaq wafaaciluhu damiiru musatun wujuban taqdiru anta wljumlatu min alficli oo tadhaba iyo wlfaacili oo anta fi tawiili masderin mafcuul bihi abqi wataqdiiru ahbaka ahaba mafcuul bihi ah الواو حرف عطف لن حرف النفي ونصب واستقبال نزال فعل المضارع منصوب بالله وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو متصرف من زال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر واسم زال الضمير مستتر وجوبا تقديره أنا قائما خبر زال منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من زال واسمها وخبرها في محل نصب محذوفة على جملة أبغي ذهبك أو حرف عطف tarkaba ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuba bacda ow bimacnaa ilaa wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqir wafacalu damiru musatu wujuban taqdiru anta walalifu lilaaq waljumlatu min alficli wlfaacili fii ta'wiili masderin macduufun macduufun waljumlatu min alficli wlfaacili fii ta'wiili masderin macduufun calaa masderin mutasayadin min aljumlati alatii qablahaa min kayri saabiqin liislaaxi almacnaa watabdiiru laa yuujadu cadamu qiyaami wa rukuubuka wa rukuubuka waxa weeyaan rukuubkaas masderkaas waxaa lagu cafayaa masder laga soo dhalaaliyo waxa weeyaan walan azaala qaa'ima macnaheeda aa laga soo dhalaalina wax lagu dhalaaliya iyadoo isan oolinba maxaa yaele macnuhu si uu hagaagaa la rabaa markaasaa la leeyahay laa yuujadu cadamu qiyaami wa rukuubuka wjiitu alwaaw xarfacatin jiitu ficlu wafaacilu wljumlatu min alficli walfaacili fii maxanasun macduufatun calaa jumlati abqi dahabaka key xarfu masderiyin wa nasrin مستري ونصب تولي فعل المضارع منصوب بكي وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت ني أمر لي وقاية ولياء الضمير متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به أول الكرامة مفعول به ثاني منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الضرب والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر almuqadara wataqdiiru jituka liilaaika iyaaya alkaraama jituka jitu waan imid liilaaika waxa weeyaan laam maxduufaha lagu jiraa masderka kayda laga ila kaydu xarfu masderiinani mar haddaan xarfu masderiin waan masder dhalaalina waljumlatu min alficli walfaacili fi ta'wiili masderi majruuratun bilaami taqdiir bilaami tacliilin almuqadara wataqdiiru jituka waa ku imid halkaas marka ku tacalluji وصرت الواو حرف عطف صرت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة أبغي حتى حرف غاية وجر لا يلح نصيب ما يغير آه أدخل فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنا اليمامة مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة مركة واljumlaة min alficl واlfaacil fii tawiili masdri majruuraة bxatىa wtaqdiiru sirtu waan socday xatىa dukuuli alyamaam masderka lasoo dhalaaliyo xataada lagu jira wاktabis alwaaw xarfa caطfin اktabis ficlu amri mabniy calىa sukuuni mqadarin calى akiri manca min dun ishtiqاal maxali bxarakati التaqalusi wfacilu damiru mustatin wujuba taqdiiru anta العلم مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر والجملة من الفعل والفعل في محل نصب محذوفة على جملة أبغي لكي اللام حرف تعليل وجر كي حرف مستري ونصب ما مسترية تكرم في المضارع مغير صيغة منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ونائب الفاعل ضمير مستطر وجوبا تقدير أنت والألف للإطلاق والألف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مsر مجرورة باللام والتقدير اqتبس العلم لإكرامka لإكرامka tartiib iska fududa meelhaas o dhan وcاaص الواو حرف cطف cاaص فعل أمر مبني على xدف حرف cل وهي اليا والكسرة قبلha dليل عليها لأن الكسرة اqتلya لأن الكسرة اqتلya وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت اسباب مفعول به منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخر اسباب مضاف اليه هو مضاف اليه المجرور وعلامه جره كسره مقدره على الالف منع من دور التعدد والجمله من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب معطوفه على جمله ابغي لتسلم اللام لام التعليل تسلم فعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا بعد لام التعليل اما لام كي واسكم وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت والألف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مسائل مجرورة باللام والتقدير لسلامتك آه وعاصي عاصي أصباب الهواء لسلامتك وعاصي ولا تمارى الواو حرفعة لأن هي تماري فعل مضارع مجزوم بالله نهية علامة جسم حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها الدليل عليها لأن كسرة اقتلها وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت جاهلا مفعول به منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره والجمله من الفعل والفاعل والمفعول فيه محل نصب محذوفه على جمله ابغي فتتعب الفاء الفاء فاء سوريه تتعب فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد فاء السببيه الواقعه في جواب النهي وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير انت والألف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر معضوف على مصدر متسيد من الجملة التي قبلها من غير سابق لإصلاح المعنى والتقدير لا يكن مماراتك جاهلا فتعبك آه فتعبك وما عليك الواو حرف عطف ما النافية عليك جار ومجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقدير كائن عطف مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره عطف مضاف والهاء مضاف اليه مبني على الضم في محل جر والجملة من المبتدا المتأخر وخبر المتقدم في محل نصب محذوفة على جملة أبغي فتعتبى الفاء فاء سببية تعتبى فعل المضارع مغير صيغة منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره تعتبر فعل مضارع مغير صيغه منصوب بان مضمره وجوبا بعد فاء سببيه الواقعه في جواب النفي علامه نصب فتحه ظاهره في اخره والالف للاطلاق والنائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والنائب الفاعل في تاويل مصدر معطوف على مصدر متسيد من الجملة التي قبلها من غير سابق لإصلاح المعنى والتقدير لا يكون عطب الجاهل فعطبك عليه فعطبك عليه وهل صديق الواو حرف عطف هل حرف استفهام صديق مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخر وين مبتدا نكره مسوق هيس الا صفه كدنبيده مخلص صفه صديق وصفه المرفوع مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخر فاقصد الفاء فاء السببيه اقصد فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد فاء السببيه الواقعه في جواب الاستفهام وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا والهاء ضمير متصل مبني على ضمة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال محل بسكون الضرب فيه محل نصب مفعول به لكن مبتدا خبر كيسي ان كتغنا وحا لليهي وخبر المبتدا محذوف تقديره موجود والجملة من المبتدا وخبر فيه محل نصب محذوفة على جملة ابغي marka jumladan fa aqsid ah waxaa la leeyahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili في تأويل مsdr مcضوف على msdr متسyd من الجملة التي قبلها من غyر sابق لإصلاح المعنى تقديره hل وجود صديق مخلص فqsdي إyaaه l وlayt alwaaw xرف caطin layt xرف تmن ونصب lي اللام xرف jر wlya ضمير متصل مبني على السكن في محل jر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن كنز اسم ليت مؤخر منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره كنز مضاف القنا مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد والجملة من ليت وصنا وخبرها في محل نصب محذوفة على جملة أبغي فارفد الفاء فاء سوية أرفد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة بعد التمني أما في جواب التمني وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا ولها ضمير متصل مبني على ضم في مع نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متسيد من الجملة التي قبلها من غير سابق لإصلاح المعنى تقديره أتمنى كون الكنز لي كون كنز الغنى لي فرفدي إياه قال ليه وزر الواو حرف عطف زر فعل امر مبني على سكون الله محل من الاعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة أبغي فتلتذى الفا فو سوية تلتذى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سوية الواقعة بعد الأمر أما في جواب الأمر وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر والفاعل ضمير وسط وجوبا تقديره أنت بأصناف جار ومجرور متعلق بتلتذى أصناف مضاف القرى مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متسيد من الجملة التي قبلها من غير سابق لإصلاح المعنى تقديره ليكون زيارتك فالتدادك بأصناف القراء بأصناف القراء ولا تحاضر الواو حرف عطف لأن هي تحاضر فعل مضارع مجزوم بالله أن هي وعلامة جزم السكون وفعل ضمير مصة وجوب تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة أبغي وتصيع الواو المعية تصيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر المحضر مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر والألف للإطلاق وال وفاعله تصيع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت المحضر مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متسيد من الجملة التي قبلها من غير سابق لإصلاح المعنى تقديره لا يكون محاضرتك وإساءتك المحضر ومن يقول والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد